bismillahi raxmaan raxiim kulan wacan saaxiib yaal waxaad kusoo dhawaataan barnaamijka falanqaynta wararka gooran oo kale ayaad ka maqashaan raadiyaha kulmiye ee magaalada muqdisho u doona soomaali sudaneys hosbitaal daryeel daweyn iyo dhakhaatiirtii khibradda lahayd ee dibadda loo aadi jiray bartilmaameedka soomaali sudaneys waa badqabka bulshadeenna markale subax wanaagsan saaxiibayaal waa isniin taariikhdu ku beegan lixda febraayo sanadku waa qodobada falanqaynta wararka aad ku dhegeysan doontaan waxaa qeyb ka noqonaya madaxweynaha maamulka puntland saciid cabdulaahi dani waxa uu sheegay inay qeyb ka noqon doonaan dagaalka laascaanood waa haddii garaadada sool iyo sanaag ay ka codsadaan puntland in dagaalkaasi ay ku soo birto xukuumadda soomaaliyana waxay sheegtay in dhowaan ay soo daabacayso lacagta shilinka soomaaliya madaxweyne xasan sheekh maxamuud waxa qaramada midoobay u sheegay in soomaaliya ay ragaadisay colaado iyo sidoo kale abaaro daba dheeraaday dowladaha jabuuti iyo soomaaliyana waxay ka wada hadleen xasiloonida labada dal barnaamijka ku falanqayn doonaa qodobadaas dabcan wixii war inagu soo kordhana waad maqli doontaan xubintii kalamaadna qayb ayay ka tahay u diyaargarooba barnaamijka falanqaynta wararka jsheenaya jara waayahay saaxiibayaal mar kale waxaan wanaagsan aynu ku bilownay barnaamijka falanqeynta wararka hadaan ku bilaawno laascaanood xaaladda magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool ayaa saakii degan iyo afar labaatanka saac lasoo dhaafay bah kadib ku dhowaad saddex iyo labaatan maalmood oo dagaal qaraar ah oo halkaasi ka socday shacabka magaalada laascaanood ayaa badi barakacay waxayna la kulmayaan xaalado kala duwan oo dhanka nolosha ah madaxweynaha maamulka puntland saciid cabdulaahi dani oo warbaahinta la hadlay saacadii lasoo dhaafay waxa uu sheegay in aysan mar kale sida uu cadeeyey puntland inaysan qeyb ka ahayn dagaalka laascanood waxauu sheegay in eeda somalilan ka imaaneysa ee ah in puntland ay qeyb ka tahay dagaalka laascanood in aanay qeyb ka ahayn madaxweynaha puntland saciid cabdulahi dani waxauu intaas sii raaciyey odayaasha iyo waxgaradka ama isimada ee gobolada sool iyo sanagi cayn ay ka codsadaan puntland in dagaalkaasi qeyb ay ka noqdaan inay puntland diyaar ay noqon doonto oo ay ka qeybgeli doonto dagaalka laascanood isagoo arrimahaas ka hadlay wuxuu muddo dhowr iyo labaatan casho ah waxaa ku socday dagaal magaalada naascaanood oo runtii noociisa aan muddadan la arag oo aan loo aabbayeelin wax kasta oo la adeegsan karay la adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan kuwa muxaramka ka ah magaalooyinka ee altalariga ah hoobiyaasha waaweyn wax walba oo bulsho meel degan lagu gumaadi karo laguna baabi'in karo arrintaas runtii sida annaga marar badan aan ku celcelinnay caalamkan uu sheegay waan xambaaraynaynaa runtiina waan arrintaas waa arrin u baahan xisaabtankeeda wakhtigeeda in laga gaaro waxaan rabaa inaan halka ka caddeeyo marar badanna dowladdu caddaysay dagaalkaas dowladda puntland qaybna kama ahayn qaybna kama mid noqon doonto ma doonayso colaad sokeeye burbur ummadeed inay qayb ka qaadato waxaanse ku kalsoonnaha dadka reer laascaanood inay isaga filan yihiin inay sharafkooda iyo cirdigooda ay difaacaan kalsooni buuxda aan ku qabnaa waxaase u sheegaynaa caalamka iyo cid walbaba inaan musdameed u nahay laascaanood marka ay isimada iyo garaadadu ay puntland si rasmiga uga codsadaan oo ay kari waayaan waxaan farriin halka u darayaa inaan diyaaru nahay laakiin waxaan ka hormarinaynaa nabadda waxaan ka hormarinaynaa nabadda waxaan ku baaqaynaa dadaalada socda ee xabajoodinta waxaan ku biirinaynaa codkeenna in dhammaan ciidamada somalilan ee ku sugan gobolka sool ay ka baxaan oo ay tagaan dhul aan gobolka sool ka ahayn hadday dood qabaan doodooda ay halkaas keenaan madaxweynaha dowlad goboleedka puntland saciid cabdulaahi dani ayuu kaasi ah dhegeystayaal markana madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo khudbad ka jeedinayey ama ka qeybgelayay madasha shanaad ee qaramada midoobay ayaa waxa uu ka hadlay xaaladda soomaaliya madaxweyne xasan sheekh maxamuud wuxauu soo hadal qaaday colaadaha iyo dagaalada dabada dheeraaday ee ragaadiyey soomaaliya sidoo kale madaxweynaha soomaaliya waxa uu sheegay in soomaaliya ay qeyb ka tahay xaaladaha eh, aadka u daran ee liidata ay kala kulmeyso dhanka abaaraha soo nonoqday ee cimilada ah madaxweynuhu waxauu sheegay in dhowaan dowladda soomaaliya ay soo afjari doonto dagaalka ay kula jirto kooxaha argagixisada ah uu sheegay waxaana beesha caalamka uu ka codsaday in ay kala qeyb qaadato dagaalka ka dhanka ah ururka al-shabaab oo iminka ee eh, ka soconaya qeybo badan oo kamid a ah gudaha dalka soomaaliya dhinaca kalena madaxweynayaasha soomaaliya waa madaxweyne xasan sheekh maxamuude eh iyo madaxweynaha dalka jabuuti eh, ismaaciil cumar geeli ayaa waxa ay kulan ay ku yeesheen magaalada dooxa dalka qatar waxayna ka wada hadleen xasiloonida labada dal ee soomaaliya iyo jabuuti iyaga labada madaxweyne ee eh, si toosa ah uga wada hadlay adkeynta iyo iskaashiga xiriirka labada dal in lasii adkeeyo iyo in la xoojiyo amniga labada dal ee jabuuti iyo sidoo kale soomaaliya xukuumadda soomaaliya waxay sheegtay dhowaan inay soo daabaceyso lacagta shilinka soomaaliga bangiga dhexe iyo sidoo kale baanka adduunka ayaa iska kaashanaya sida soomaaliya lacag loogu daabici lahaa deymo badan ayaa soomaaliya lagu lahaa waxaana dowladda soomaaliya shantii sane ee u dambeysay ee qorsheyneysay in deymahaasi laga cafiyo haddaba guddoomiye ku-xigeenka bankiga dhexe doctor cali yaasiin oo warbaahinta la hadlay waxuu faahfaahin ka bixinayaa ee qaabka loo marayo lacagta soomaaliya loo daabacayo iyo heerka ay marayso maanta xafiiska ra-isul wasaaraha waxaa kulmay guddiga sare ee la rabo mashruuca dib isu daabicista lacagta sida soomaaliga guddiga maamulaya oo kor ka maamulaya oo la rabo inuu kawarqabo mashruucan oo markii ugu horeysa la fulinayo magaalada sokeeye kadib marka mashruuca waxaa guddigan waxaa hogaaminaya xafiiska wasaaraha laakiin waxaa qeyb ka ah dhammaan wasaaradaha maaliyadeed ee dowlad goboleedyada sidoo kale bankiga dhexe wasaaradda maaliyada federaalka wasaaradda amniga qaranka iyo qorsheynta iyo hanti dhowraha iyo xafiisyo kale ayaa qayb badanaa ah guddigan marka steering committeegan ama guddigan waxaa loogu talagalay in oo mashruucan daandihintiisa ka warqabo labadii bilba mar raba inuu kulmo oo si dhaqsaa loo soo saaro oo lasoo daabo lacag eh, runtii mashruuca ah, wakti dheer soo socday eh, howl sahlanna ma ahan eh, in lacag dib loosoo daabaco soomaaliya dhaqaalaheeda oo hadeertaan aada u liita oo lacag badan baa ku baxaysa lacagaa marka la daabacayo marka mashruuc waxaa lagala shaqeynayo bangiga adduunka waxaa la rajeynayaa intii sanadii bar ilaa laba sano gudahood in soomaaliya shilinka hadda suuqa ku jira ee kunka shilina laga bedelo waxaan ku qiyaasana lacagtaad suuq ku jirto inay tahay one point six trillion ama hal dibic lix trillion marka lacagtaas in bedelo waaye fiiska koowaad lacagtii fiistuun waxaan rajeyneynaa inay noqoto lacag soomaalida noqon soomaalida ay isticmaali doonto in la soo daabo mashruucan kalkaal waa ka duwan yahay wixii hore mashruucan waxaa qayb kaa bangiga dhexe iyo iyo bangiga adduunka marka mashaariicdii hore dowladda federaalk ayaa ayaa daandiinaysa hadda laakiin dhammaan dowlada federaalka saraalka iyo xubnaha ka ah duniya xubnaha ka ah iyo bangiga dhexe iyo adduunka bangiga ah, adduunka qayba ka yihiin marka waxay ku hore u sacwaayeen challenges oo siyaasadeed waxyaaba badana jiray oo lacagta hadii lasoo daabaco waxay u baahan tahay in wadanka dhan kala gaarsiin karaayo marka darajo weyn baa jirto in dalkii dhan gacanta dowladda soo guli doono shiinka soomaaligan ay fududaa doonto in dib eh, soomaali dhan loogu isticmaalo marka himiladaas jirto darteed ayaan ayaan ka shaqeynaynaa si dhaqso ah eh, caqabaadka ugu waaweyn waxaa kamid a ah, eh, waxyaabaha la yiraahdo contrafitka ama in fake laga sameeyo lacagta eh, hadda suuqa jirta ama lacag soo socota marka hay-adaha amniga hadda waxaa loo tababaray sida lagu hortegi lahaa dambiyada noocaas o kale ah dowlad goboleedyadan waxay saxiixeen heshiis ay ku ilaalinayaan lacagtasha soomaaliga inaan dowlad goboleedkana lagu daawicin xuduudahan aan laga soo gelin booliis badan ay la dagaalaan iyo hay-adaha amniga ee goboladaas marka mashruuc dhammaan soomaaliya ka wada shaqeynaysa waa runtii si uu guuleysanahay runtii anigu dadka dalka ku noolaa kamid ahay dhibaatada kunka shilin iyo shanta boqol laga soo maray aadaan ula socdaa laba kun laba kun iyo iyo tobankii wixii ka horeeyey shilinka soomaaliga waxaa soo soo haray kun shilin iyo shan boqol oo shilin sarifkiisana ilaa toban kun sideed kun buu gaarayay meesha hadda uu iska istaagay ilaa iyo soddonka lacag ku dhow marka duruufaha laga soo maray lacaga kala duwan oo oo si khalada loo soo daawacay oo ganacsatada iyo dad kaleba ay soo daawaceen waayaha dhegeystayaaalkaasi wuxuu ahaa guddoomiye ku-xeenka bangiga dhexe ee dalka doctor cali yaasiin waxaana faahfaahin uu ka bixinayay lacagta ee shilin soomaaliga ee cusub oo ay sheegtay dowladda soomaaliya inay daabacayso weli barnaamijka falanqeynta wararka ayaad maqleysa dhegeystayaal markana waxaad kusoo dhawaataan xubintii kalamaan waddani maxay kula tahay xalka soomaaliya afari nusafadaan war adna midnimada soomaaliya waa muqadas adna maxay kula tahay now war annagu horanu goonee aqoonsi baan doonaynaa adna habartayni ninkii aroso adeerkayna leewaaye waradna maxay kula tahay dowlad dhexe oo sal adag oo adna yaa minay xamar xisaab ku jirin waxaan dhihi karaahe adna maxay kula tahay boowe a ah, federaal inaa adeeray adigana qoondada dumarku waa geedka go'an war bal dadkan eega oo xaggeen loo kala socdaa war maxaad ula yaabaysaa dadku waa kala maane ow duceeyey allay leedahay kalamaanay xoga laysu tabin baan maqliyo war iyo xuuraan xubno cadow la xulufaa dadkana xaasidaa jira bulshadu xaqiran bay rabeen inay xagmaalaan qayaanada harkay waa go'een loo xidhiidhsaday beentiiyo xaluullaysigina weysi soo xiray war xihay warlankihooga koodhow hunsulkale kudhowa midheegne xooga dis wax waxtarilahay maalin caddeeya maroodi xamar imaalahay lahay nin xisaabtamayaan oon xumaha moogey war waxaa hore loo yidhi hal xaaraana nirigtay dhashaa la xukun weeyaane labaduba xalaal kuma noqdaan xiri ay joogaan war waxaa kaloo layidhi kii abuuray xaqa uu ku leeyahay ruuxii xafidaba ummadana xidhiisho xuquuqdooda dhowre xarigaba kii jaray xaq ilaalin mahayee rabbigiinka xishooda war waxaa kaloo la yidhi xuja ma falantee xaajaa falanta war waxaa kaloo la yidhi nin xilqaaday eed qaadiyey hoyhoy waxaa kaloo la yidhi waa xaq in lala xisaabtamo waa xaq war cabdullahna waxaan kaloon maqli jiray xaq miya xeedh miya ma xishood la'am amba ma islaamka ba aanan xiisa ku qabin igu xidhatay faraqe horaa waxaa loo yidhi nin xog leh xaje u dhammaata war waxaa kaloo la yidhi dhowr iyo toban xagaayood hurda kuma xasilinoo xajiin baan dul jiifoo xinjirteenna qubataa jirku ila xanuune xamdi eebbe weeyaan xilsideennadeenniyo culummada xadiiskiyo xaqa noo caddaysoo ku xukumay qawaariij inaan xididda siibna war waxaad ka tagtay duul aan xishood iyo lahayn xeersan iyo caad tidhaahdo xaq ilaahay weeyaan inaan xididda siibnaa war cabdikuusow wax dhan baad loo sheekaynaya tii waa idiin ee dhegayste maantan kaa haynaa war kalemaanay war ma haysaane haddaad maqli jirteen soomaaliya lacag loogu deeqay maanta iyadaa dal yurub ku yaalla lacag ugu deeqday ciidamadii danab maayukriin laga dejiyey si ay u difaacaan war shidaalkiyaa noo baqay war kalemaanay deeqahaa ilaahay sida loogu diirsado laftu ku dareenti ilaahowna daraajeey waaninine eh. xiflad lagu qabtay tiyaatarka oo ra'yisul wasaaraha iyo gudoomiyaha golaha shacabku ka qayb galeen waxaa dowladda turkiga lagu guddoonsiiyey lacag shan milyan oo dollar gaadhaysa marka liirada turkiga lagu sarrifana waxay noqonaysaa baa layidhi boqol milyan oo liiro oo turkiga dollar looma gey karo miya waar waa loo sarrifay baanu ku nidhi horta waxaan idiin weydiiyey bangiga lacagtaas la marsiinayo markii kii qadaree kii u mbiya mase waa kii dubay meeshii la doono la marinayaa safiirka dowladda turkiga ayaa guddoomay deeqda wuxuuna yidhi dee kastoo adduunka nala siiyo mid danbaa noogu wanaagsan sababtoo ah waxay ka soo gooday qalbiyada dadka walaalaheen ah ee soomaaliyeed sababtoo ah waxaannu ognahay duruuftooda iyo jeebkooda inay intaas ka soo jareenna waxay muujinaysaa jacaylkay noo qabaan horaa waxaa loo yidhi garab walaal isku guur yaa gaari karaa garab walaal waar waxaan maqli jiray ruuxa gaalaabaal mar baa loo gudaa war eleenay abaal ninkii sii galaaba eh. in loo gudaa garweeye war waxaa kaloo la yidhi eh. adoo dhihi oo mandegay haddii owrtu kaa dhuntee dhanqalan reerkaagu yahay eh. ninkii kuu dhaamiyay ratiga dhinac kaaga rara markii dhool kuu da'aa dheehadad geela ugu jecleed gudoon dhaqsan lagu yidhaa abaal ruuxii dhigtana dhabtii ma qasaarayee mar bau helayaa dhitada war abwaanguuraba wuxuu yidhi goortaad u baahnayd gacal kuu asxaamiyo abaal ruuxii kuu gala haddii aadan gudi karin wax u soo gargaariyo gurmad maalintuu rabo afku gacan ma dhaammee waa lala gubtaayo waa loo garaabaa guud ahaan dadkeennuna awooddaa ku gaabane turki kama galeen hagar agaa abbawtan oo kale wergooyin turkigu wax siin jiray mana sheegsheegi jirine idinku doqon markii u horraysay wax dhibtay miyaad noqoteen war maadaan maqli jirin gacalo waa gacmays dhaafay war horaa loo yidhi mardhoof iyo marduul lalama sheekaysto marka soomaalida soddon sano ay burbursanayd in wax la taarto mooyaane waa markii horraysay iyadu wax bixis hayso inay sheegsheegtana taasaa sababtay war hayn layskuma nace hagartaa daran baa layidhi waraan ka holgelin moogna hadda kahor wuxuu yidhi qadar iyo sacuudiga mid tuur amase qaybtaaba tabantaabadeennu luntiya waa turkiba seeg aryaadhaha samigay cabdullana waxa uu yidhi how rajaa u taagan ruuxii nool runtaansee laga raysahayn rajaa u taagan ruuxii nool runtaansee laga raysahayn war horta turkiga dhibaato culusaa ka dhacday waana qadar rabbiya allah u garga gaaro gargaarka soomaalidu dhibtayna wax weyn ka tari maayo laakiin waxay muujinaysaa hadday heli karaan ka badan inay dhiibi lahaayeen war turkiga laftiisa waxay ula weyn tahay in soomaaliyada asagu uu deeqda siin jiray maanta asaga deeq siinayso war walaalka hooba dabkarafada u deebtalankarafadee oo leeri war nolol hadday joogi lahayd waa markii u horraysay baa baraha bulshada qabsan lahayd geegaamal abdikuusin shalka hafadii miya horta madeeyow dadka guryahoora adiga xaa kaa galay war kalemaanay war ma haysiine horaa loo yidhi meeshii wax ka baxaana wax soo galaan deeqaane midowda yurub lacag boqol milyan ka badan oo soomaaliya ugu deeqaa la yidhi war somalilan ma ku jirtaa war boqolka malyan ee shilin soomaaliga kun dollar xataa ma dhammo war ra'iisul wasaaruhu wuxuu shir guddoomiyaa la yidhi kulan looga hadlayay sidii loo soo daabici lahaa shilinkii soomaaliga kunkuwa bestis maxaadaalay bulshadaa ku shamuuntay kabacdina buufisaa ku dhacay kow madayow intaan garanayo way dhaaftay war hanugu buuqna orod reerihiinnii qabo hayaay waar ma isku raacsantihiin aryaa waaqlow saleebaan maxamuud aadan ah, laga xafido warkaan warwarma haysiine amiirada soomaaliya iyo qatar dooxay ku kulmeen yaahu hadda iyo amiira war madaxweynaha soomaaliya amiirka qatar la kulmay maa tidhaahdid war idinkaa warka la waalateene sheekh xasan binu maxamuud iyo sheekh tamiim binu xamed ayaa kulmaan idin eri kabiin kale mau soo naqa rabaa war cabdikuus markuu amiirada sheegay aniga cabsi buu geliyey walaagaad hadlaydee ogdo qarash lagama maarme waxaan aadayaa qadarwarwarkama sugtiine madaxweynaha soomaaliya qadar wuxuu u joogaa ka qaybgalka madasha qaramada midoobey ee dalalka soo koraya waxaana labada amiir ay isla garteen in la derdergeliyo mashaariicda horumarineed ee ka socda soomaaliya waranaku lixdan iyo saddex sanaan qaran ahayne kuwa hadda soo korayana shaqadeenna maahane madaxweynuhu lacag ma ka doono meesha war haddaad caddaysa soo korayno marba haddaad lacag raadinayso war idinkoon isdaalin xigmad baa waxay leedahay ubadka koraya waxaa lagu gartaa nacnac bay raadiyaan dowladaha soo korayana waxaa lagu kartaa lacag bay raadiyaan war kalemaanay war ma haysiine ama kiyo dhan wixii ku sooyomayni maxay ahaayeen war maa saliid naqa ama lamar sahaa war warka ha waalinine muqdisho weli dilaalkii waa ka dhacayaan waxaana ugu darnayd shabaab waa kuwii dheheen waa la dagaalamaynaa daroogada iyo ciyaal weerada waxayna bilaabeen meel kasta oo jaad lagu cuno inay ku weeraraan dadka daroogadii ay sheegayeenna waxay noqotay rag fadhiyo qayilaya inay raadiyaan war ma cid u qaaday waayeen wargooyin war ma haysaane daroogada ugu badan al-shabaab beera gobollada jubbooyinkana waxaa la sheegay inta ay haystaan xashiish inay ku beddeleen dalagii kale marka waxaan la yaabanahay see nin darooga beera darooga oo la dariraya war cid aan ahayn oo gadaysa ama aan ka siinayn lacagta ay ka rabaan ma arki karaan shabaab iyo daroogadu inay deris yihiin oo ka yihiin dallaaliin dadweynaha ka iibiya ma duul aan ogayn oo nagu diidayaa jira war kuwa daroogada iibiya sakawaadkii bay diideen oo darooga sakawaad ma leedahay war suuqay ku cariirsheenaa lagu yidhi ari annaha war ma haysina waxaa la yidhi garoonki gidoolow waa lagu diriira guddoomiyahiiya taliyaha nabad sugiddaa isku dheganaa la yidhi mid walbana wuxuu leeyahay anigaa xukumaaya anigaa xukumaaya ka kadibna mid walba ciidanow soo rakibtayaa la yidhi ciidan etoobiyaanoo maha joogana waa kala celi waayeenaa la yidhi hadda dayuuridahii waa ka cabsadeenoo lama aadi karo war cabdilow maadigaa u socday war madaxweynahoo kismaayo ka hadlayey wuxuu yidhi kuma rabo kuma rabay leedahay wixii aan ka dhaxalnayna waa aragteen waxna laga faa'iidi maayo tagna walaalow waxuu ku dhaamo la waaye anugu waxaan dhihi lahay madaxda meel kasta isku qabsanaysta inay wada shaqeeyaan oo isdhegaystaan wax dhaamo la waaye wareedhahaga kalamaanay gobolka gado jubbalan hadduu diiday dowladdii dhaxana diiday asaguna isdiidaayo maxaa lagu daweeyaa war xildhibaanadii garbaharay lagu soo doortay aaway ma berigaasaad hurda adugu war nin walba qardhaas quman la dhaho qoorta ugu jirtaa la yidhi waar marka geela loo heystaan adna gorayada u heystaa dabba dabbaa hooska nool weli aan laydiina damin karin miyaa la yidhi war kalamaana war mahaysiine safiirkii qadar dawladda soomaaliya uu joogay taano amarka waa ka qaaday diidaa layidhi wasaaradda arrimaha dibadda wadatashi loogu yeerana waa diidaa la layidhi ilaa dawladda qadar la ogeysiiyo taano ma aqoonsani miyuu yidhi wartaano dowlad fahad iyo farmaajo aysan madax ka ahayn ma aqoonsana wargooyin safiir shakhsiyaad ma matelee qaran buu u shaqeeyaa war qaranka somalilan safiiruma joogo qatar war kalamaanay xaalkiinna muuxuu marayaa dad xanuunsan oo xishoodkii gabaan xal ka raadiyaa war dhakhtar noo war annugu ma xanuunsanee tadow mukulaal oo doolka soofa kadib waa kafiyownay war kalemaanay war ma haysaane eh. xaaladda laascaanadu way degan tahay dowladda etoobiyana kala dab qaadaysaa la yidhi labadii dhinacee ku dagaalamay meesha marka waxaan la yaabay eh. soomaalidu miyaysan in shisheeya u kala dab qaada ka gaboobayn war waad falan tahay etoobiya eh. soomaali kalaa joogtaa war beesha laxaadu shisheeye maahane shatiyaysan lahayn war abiy axmed waa qaraabo oroma noqdaa lagu yidhi war kalemaanay waxaana weydiiyey sharcigii la dagaalanka argagixisada baarlamaanku ma ansixiyey war xildhibaan sanyare wuxuu yidhi dowlad siddeed bilood jirtay muddadaa loo kordhinayaa wax la qaadan kara maa war xildhibaansanyarow wuxuu kaloo yidhi sharciga la dagaalanka argagixisada haddaan la ansixin dalku joogis ma leh wargooyin war ma haysaane dowladda ingiriisku waxay tidhi lacagtan ciidanka somalilan ku taageeri jirray waa joojinaynaa sababtoo ah dagaal sokeeyey galeen naw war dagaalkii waanu joojinay ee lacagta yaanay naga joojin waaqwaaqlow intaadan filin maxaa uu fiir samaysin war ka fiirsan mayna keena lacagta war lacagta waa ladiin soo dayna ma ku noqonaysaan mar dambe ah, war horgalladii jabbay kala kulmeen heeladkii mudug galgaduudna waxaa lagu hayaa howlgal ciribgoyna hirshabaalle hilibkooda waranhaadku ku cashay waayahay dhegeystayaal guud barnaamijkii falanqeynta wararka oo ka dhegeysaneyseen raadiyaha kulmiye magaalada muqdisho waa inaga intaas mar kale intaan kulmayno la yidhaahdo nabadgelyo